بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii tobnaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn wlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alaalimiin sala allahu calaa muxamadin wcalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdii man yashaa وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله وحولي سبحانه وتعالى ليس ما أهان عليك كركاغ ما أهان النبي محمد وواجبك معها hudaahum dadka hanuunintoodu macnaa waa hidaayatu tawfiiq macnaa inaad waafajiso ood xaqa quluubtooda gelisaa adiga waajib kuguma aho kuma saara rasuulka balaaquunbaa saaran laysa ma ahaanin calayka korkaaga nebi muxammedow hudaahum hanuunintoodu amba hanuunkoodu adiga kuma saara walaakina allaha ha yeeshe ee alleh yahdii wuu hanuuniyaa man yashaa qofka uu doono ayuu alle hanuuniyaa man duul buu hanuuniyaa yashaa uu doono wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min khayrin ah khayr uun ah falianfusikum lafihiinna ayuunbaa iska leh wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min khayrin ah falianfusikum lafihiinna ayuunbay u sugnaaday ayuunbuu kaasi u sugnaaday wamaa tunfiquuna ma bixisaan bimacnaa ha bixinina oo nafigani waa bimacnaa khabarkani waa bimacnaa nahyi ma ma arkaysaa wamaa tunfiquuna ma bixisaan macnaa ha bixinina maalkiina yamba sadaqadba ha bixinina ila ibtigaaa wajhi illaah alleh wejigiisa idinkoo doonaya oo alle wejigiisa dalbaaya mooyaane wamaa tunfiquuna ma bixisaan macnaa caadada dadka wanaagsan baa sidaas iska ah nafaqaba ma bixisaan ila ibtigaaa wajhi illaah alle wejigiisa idinkoo doonaya mooyaane marka waa صifaة اlwajhi wa min صifaati اllaahi tacaalى addaatiya khabariya waa in sidaa loo rumeeyo ilaahay wuxuu leeyay lahu wajhun yaliiqu bihi wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min khayr khayr uun ah yuwafa waa la oofin doonaa ilaykum idinka ayaa laydin oofin doonaa wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min khayrin ah khayrun ha yaraado amba ha weynaadee yuwaffa waa la oofin doonaa ilaykum idinka ayaa laydin oofin doonaa macnaha waa laydin siin doonaa walxaal baa laydin oofin doonaa antum idinka laa tudlamuun aan laydin dulmiyaynin oo waxaad bixiseen wax ka yar aan laydin siinayn bal eh daalac iyo siyaabo laydin siin doono walxaal antum idinka ayaa laydin oofin doonaa laa tudlamuun aan laydin dulmiyi doonin للفقراء الصدقات qadar mubtadaha asadaqaat sadaqaadka lilfuqaraa fuqarada ayay u sugnaadeen bimacnaa yaa la siinayaa sadaqadii kuwan ayaa la siinayaa oo ehel u haweeye asadaqaatu sadaqada lilfuqaraa fuqarada ayay u sugnaatay sadaqadba alladii fuqaradaasoo uxsiruu la xabisay fii sabiili illaahi alle dariiqiisa lagu xabisay oo macnaa guryahoodii iyo maalkoodiiba laga barabixiyey amaba la xabisay oo ilaahay dartii inay u jihaadaan uun u taagan oo matalan mufasiriintu waa muhaajiriintii bay leeyihiin allah iyo dartii iyo rasuulka xaggiisa u soo hijroodaan bay uga go-een maalkoodii iyo ehelkoodiiba asadaqaatu sadaqaduhu amba sadaqadu lilfuqaraa fuqarada ayay u sugnaatay alladiina fuqarada uxsiruu la xabisay fii sabiili illaahi lagu xabisay ee jihaadkuun heeganka u ah fuqa laa yastadiicuuna kuwaasoon karaynin fuqaradaasoo laa yastadiicuuna aan awoodaynin dardaa safar fi lardi arlada ay u safraan oo aan dee shaqaysanaynin oo iyagu go-an un maaragtay yaxsabu wuxuu u maleeyaa hum kuwaa fuqarada ah aljaahilu ka aan ogsoonayni amba ka wax wuxuu u maleeyaa akhniyaaa kuwa hodana buu u maleeyaa yaxsabu wuxuu u maleeyaa hum kuwan fuqarada ah aljaahilu ka waxmagaratadiihii wuxuu u maleeyaa akhniyaa kuwa hodan ah amba buu u malayaa xoog u malaynayaa min atacafufi ay litacafufihim dhowrsanaanta ay dhowrsan yihiin daraaddeed buu ugu maleeyaa min atacafuf dhowrsanaanta daraaddeed ay iyagu dhowrsan yihiin ee aanay cidba wax weydiisan buu ugu malaynayaa marka min atacafufi ay litacafufihim dhowrsanaantooda daraaddeed ayuu ugu maleeyaa kuwahoodana inay yihiin tacrifu waxaad ku garan doontaa hum kuwaas qofka lala hadlayaa waa qofun moogtay tacrifu waxaad ku garan doontaa hum nimankan fuqarada ah bisiimaahum calaamadahooda ayaad ku garan doontaa bisiimaahum calaamadahooda ayaad ku garan doontaa oo bimacnaa waxyaabaha kaaga muuqanaya dee oo duruuf adag baa haysa culimadu waxay leeyiin waa isbraaruulwejhi wejigooday baa hurdii noqonayo oo isbedelaya oo ishooda ay ka muuqanaysaayo maad waxyaabahaas ad ku garan doontaa baa ilahay leey subxana wa tacala ambaba dee siimahooda ay leeyihiin waa dhowrsanaanta iyo is-ururinta weyn laa yas'aluuna ma weydiistaan annaasa dadka ma weydiistaan shay-aa shaynaba ma weydiistaan ilxaafaa xaala kownihim mulxifiin xaal ay yihiin kuwi ku talax tegaya amba ku xeel dheeraanaya wax weydiisashada amba baryidda lixaaf waxaa la yidhaha beer xanuujin macnaa qofka iyo qofka dhinac walba kaga yimaado lixaafkuda waa maro la huwado marka waa qofka iyo qofka ku xeera baryadu baryayey oo beer xanuujiya oo mashaakil iyo aafo u sheegta wey laa yas'aluuna ma suaahaan ma su-aalaan amba ma weydiistaan annaasa dadka shayba ma weydiistaan ilxaafa xaala kownihim mulxifiin xaalay yihiin maaragtay kuwo dadka ku beer xanuujinaya baryada oo maalan su-aal hadday leba yimaadaan maaha su-aal qofka beer xanuujisa amba ilxaafku waxa weeye qofku isagoo waxhaysta inuu haddana dadka wax weydiisto aya laftigooda waa ilxaaf wey isagoo waxhaysta ayuu dadka wax weydiisanaya oo ilxaafa xaala kownihim mulxifiin xaalay yihiin kuwa doonaya dheeraad amba siyaad dadka waxba ma weydiisaan maadaama qofku uu haysto maa yakfiihi waxa u haboon inaanu dadka waxba weydiisan taasa u wanaagsan allah wuxuu yidhi wamaa tunfiqu waxaad bixisaan oo min khayrin ah saasodan fa ina allaha alleh bihi ay bimaa anfaqtum waxaad bixiseen caliim allaha ku cilmiga leh ee ogsoon weeye macnaha niyadiinu siday ahayd waxa uu yahay qadarka uu yahay intaba ilaahay waa ogsoon subxaana wa tacaala alladiina kuwa yunfiquuna bixiya amwaalahum xoolahooda kuwa bixiya billayli habeennimada kuwa bixiya ay fi lleyl iyo wannahaar maalinnimadaba kuwa bixiya siraa xaala kownihim musiriin xaal ay yihiin kuwii qarinaya bixintaasna bixiya wa calaaniya xaala kownihim mucliniin xaal ay yihiin kuwii muujinaya na bixiya falahum kuwaasi waxay leeyihiin ajruhum bay leeyihin cinda rabbihim rabbi agtiisa ayay ku leeyihiin aladiina kuwa yunfiquuna bixiya amwaalahum xoolahooda kuwa bixiya bileyli habeenkii iyo wanahaar maalintiiba bixiya siraa xaala kownihim musiriin xaalay yihiin kuwii qarinaya ee siraysanaya waxbixintooda wacalaaniya xaala kownihim mucliniin xaalay yihiin kuwii muujinayana bixinaya falahum kuwaas waxaa u sugnaaday ajruhum ajarkoodu ayaa u sugnaaday falahum waxaa u sugnaaday ajruhum abaalmarintooda ayaa u sugnaatay cinda rabbihim rabbi agtiisa ayay ugu sugnaatay walaa khawf cabsiina may ahaanin calayhim korkooda markay la hortegi doonaan subxaanahu watacaala mustaqbalka waxay ka baqan doonaanba kuma iman doono walaa hum mana aha yaxzanuun kuwa murugoon doona oo tiraayoon doona allah wuxuu ihi subxaanahu tacaala maal baa laga hadlayaa waxbixin baa laga hadlayaa marka qofka muslimkii markuu maalka bixinayo dee ixsaan buu samaynaya sadaqad ahaan uu bixinayo kadalika qofku markuu u bixinayo dayn ahaan ee qof muslimo kale amaahinayo wamaca dalika aanu dulsaar kaga doonaynin iyo inay isaga faa'iido u soo jiido ayada laftigeedu waa ixsaan weeye laakiin way ka tagsanaanaysaa ixsaanka way ka baxaysaa qofku markuu qofkii maalka siiyo hadduu kaga doono maaragtay siyaado hadduu kaga doono oo shardi uu ka dhigo noocyadii ribada oo dhanba dee muxaram bay noqonaysa lidaalik baa ilaahay ku xigsiiyey ribadii alladiina kuwa yakuluuna cuna yaakuluuna cunaya arriba ribada kuwa cunaaya markaa ribadu laba nooc bay noqotaa riba aljaahiliya maala qof baad amaha siisay markaad amaha siisay baad wakti baad u qaban waktigii aad u qabatay baa maaragtay ay gaadhay qofku wuxuu iskaga bixiyu waayo markaa waxay odhan jireen waan kuu kordhinaynaa muddada laakiin maalkiisi iyadaad ku daraysa dulsaar baa la saaraya dulsaar bay saari jireen idan kaas weeyaan ribadu maalan boqolkiiba laba la saaro amba shanba la saaro waxaan la yidhaahdo intaraska ma ogtahay weeye amba ribx maaragtay faa'iido la saarayo noocu doonayabaa ha noqdo mararka qaarkood waa la cusleeyaa oo ribada mid culus bay noqotaa mararka qaarkoodna waa la fududeeya ma ogtahay oo ribxulbasiir iyo ribxulmurakab ayay yidhaahdaan ma og oo maalan maraa faa'iidada laftigeedii ayaa ribo lasii sii oo waa sinba nin taraska iyo kuba nin waxna yidhahdaan maaragtay oo maalan qofkii boqolkiiba intaasa lagu siinaya shan baa saaran faa'iidada maara lagu saaraya idan shanta laftigeediiba wax laga sii doonaya marka waa murakab marka waa xaaraam weeye sharciya xaaraam weeye ama qofkii baad shay amaahisay shaygan waa ku siinayaae shaygan intaa ku darbaa waa fadli riba alfadli muxaram wey waa caqdiga keliya ee cuquudda kale wuxuu kaga duwan yahay aada buu khatar badan yahay waa caqdiga amba heshii dadku markay galaan qofka mubaashirka ah labada caqdiga wadagalayna ay nacdalan yihiin lidaalika qofka muciinka ah ee isagu caqdigaba ku jirin isna uu nacdalan yahay sida masalan kaatibka iyo maraga iyo dee waxyaabahaasoo dhan marka khabiir aad bay u khatar badan tahay mawd aladiina kuwa yaakuluuna cunaya ariba ribada kuwa cuna markaa akli baa laga cabiray way qaadanayaan idan dee lacagta adduunka waxa loo qaataa un cunid weeye alladiina kuwa yaakuluuna cunaya ariba ribada cuna qaata laa yaquumuun ma soo kici doonaan qabriyadooda waa cinda alqiyaama cinda albaxi baan odhan laha cinda albaxi laa yaquumuuna kama soo kacaan oo kama soo kici doonaan qabriyadooda ilaa kamaa yaquumu siduu u soo kaco oo kale mooyaane ilaa qiyaamaa kicid mooyaane kiciddaasoo kamaa yaquumu aladii ay ka qiyaami aladii kii kicitaankiisa oo kale ah yatakhabadu uu derderay hu isaga ashaydaanu shaydaanku uu derderay sida qof shaydaan derderay oon socodkii sucaadi ahayd oo kale ayay qabriga uga soo kici doonaan wey laa yaquumuuna kama soo kici doonaan macnaa min qubuurihim qubuurahooda kama soo kici doonaan ilaa qiyaamaa soo kicid mooyaane kaafkani waa nactu limasdari maxduuf kicitaankaasoo kamaa yaquumu aladii ay ka qiyaami aladii kii kicitaankiisa oo kale ah ka qiyaami aladii kii kicitaankiis kiciddiisa oo kale ah yatakhabadu uu derderay hu isaga ashayaanu shaydaanku uu dardaray maxaanay u soo kacaynin min almas waalid daraaddeed min almasi waalid daraaddeed yaquumuuna haddaynu ku xidhno min almasi waalid daraaddeed baanay la soo kacayn amba min almasi uu dardaray shaydaanku min almasi waali daraaddeed oo qofka uu ku taabtay waali qof shaydaan waalay oo jingalay siduu u socdoo kale qabriyadooda uga soo bixi doonaan baa ilahay leh subxaana wa tacaala ذلika ciqaabkaasi maxay ku muteen biannahum bisababi annahum qaaluu inay yidhaahdeen daraaddeed bay kaa ku muteen biannahum qaaluu inay yidhaahdeen daraaddeed bay ku muteen cadaabkaasi inama albaycu wax kala iibsashaduba milu ribaa ribada oo kale weeye ribadii bay asalkii ka dhigeen milu ribaa ribada oo kale weeye maxaa ka macnaa weeye sidaasay yidhaahdeen waa ictiraad cala sharci baa la yidhaahdaa de ribada baycana sheegaysaan boqor ribado kale le iyadaaba asalkii ah saasay yidhaahdeen wa axalla allaahu alla wuxuu xalaaleeyey walxaal bayse yidhahdeen axalla allaahu alla uu xalaaleeyey albayca wax kala iibsashada ilaahay uu xalaaleeyey oo waxarama uu xarimay alribaa ribadana uu xarimay dheeraadka alribaa asiyaada wey faman qofka jaa'a uu soo gaadho amba u yimaado hu isaga mawcida wacdi qofku u yimaado reebidi min rabbihi xagga rabbigii qofkay uga timaado ee ogaada ribadu inay xaaraam tahay dabadeed fantaha ka joogsada ribadii uu ku mucaamilayey falahu qofkaasi wuxuu leeyahay maa salaf wixii tegey macnaa wixii hore ayuunbuu iska leeyayo asalkiisii buu iska yeelanaya ha iska daayo wixii dambe ha joojiyo faman jaaa qofku u yimaado hu isaga qofkaba macnaa qofkay soo gaadho mawcida keebidi wacdi qofkuu soo gaadho min rabbihi xagga rabbigii uu ka soo gaadho ogaada ee dabadeed fantahaa joogsada ka hadha ribadii iyo xumaantii falahu qofkaasi wuxuu leeyahay maa salaf wixii tegay buu leeyahay oo bimacnaa xaaladda sharcigu soo gaadhay markuu daayo falahu maa salafa min almucaamala wixii ka horeeya taxriimkan ayuu yeelanaya cafa allaahu camaa salaf ilaahayna wixii horee tegey rabbi wuu dhaafay ma arkaysa wa amruhu shaygaa tegay arrinkiisana ila allah alle xaggiisa ayuunbuu ahaaday macnaa shaygaa la yidhi leeyahay xukunkiisa rabbi baa iskale wa amruhu kaa arrinkiisana ila allah amba wa amruhu qofka arrinkiisa ila allah alle ayuunbuu u yaalla waman caada qofka noqda ee xaaraantii dib ugu laabta waman caada qofka laabta ee xaaraantii dib ugu noqda fa ulaaika oo la jimciyey ma ogtay manka ayaa min alfaad alcumuum marka waxaad tidhahdaa waman duulka caada noqda ee xaaraanta dib ugu laabta iyo riba cunidda fa ulaa'ika kuwaas asxaabu nnaar naarta asxaabteeda wey naartay la saaxiibayaan ka tegi maayaan hum ayagu fiihaa naarta dhexdeeda khaalidoon kuwii ku waaraya weeyaanba ilahay leey subxaana wa tacaala halkaasay ku waarayaana ku daaimayn markaa ribadu baraka mal yamxaqu allaahu alla wuu baabiiya arribaa ribada ayuu alla baabiiya yamxaqu wuu baabiiya wuu masaxa maxqiga waa baabiin masaxid sida qalin lagu qoray loo baabiyo oo kale yamxaqu wuu baabiiya allaahu alla wuxuu baabiiya alribaa ribada ayuu alle baabiiya marka maxqigu laba midkoodunbuu noqonaya in ilaahay subxaanahu wa tacaala bilkuliya qofka gacmihiisaba uu ka saaro oo qof faramaran ilaahay uu ka dhigo iyo inuu ilaahay maalka qofkanba ka dhigo mid bilaa baraka ah oo aanu qofku ku intifaacin oo adduunyada maaragtay uu waayo aakhirana iyo yowma alqiyaamahana uu ku muto ciqaab uu ku muto قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث معناها إلهي بابينه سبحانه وتعالى وكو عذابه ويربي ألا سيادية الصدقات صدقات كان إلهي سيادية ربضا بابية ويربي وكردية وكرية وسيادية الصدقات صدقاتنا إلهي سيادية والله ألا لا يحب مجعلا kulla kafaar mid gaalnimo badan dhammaantii ilaahay ma jecla oo kafuru qalbi asiim oo dembi badan qowl iyo ficilhaanba wallaahu alla laa yuxibu ma jecla kulla kafaar mid gaalnimo badan dhammaantii ilaahay ma jecla asiim oo dembi badan ina aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey wa camiluu fala maxay alacmaala ayaad qadaraysaa camalada camalada asaalixaati wanaagsan laba shardiun buu leeyay alla dartiina in loola jeedo sharci mashruucda inuu yahay wa aqaamuu ooga asalaa salaada ooga toosiya wa aatow bixiya adzakaa sakadana bixiya lahum waxaa kuwaasi u sugnaaday ajruhum abaalmarintooda cinda rabbihim rabbi agtiisa ayuu ugu sugnaaday ajarkaasi walaa khawf cabsiya calayhim korkooda ma aha walaa hum mana aha yaxzanuun kuwa murugoon doona oo tiraayoon doona yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayo itaquu اllaha alla ka baqa oo lakaqa baqashadu maxay tahay macnaha waxa weeye alimtihaalu bima amara allahu bihi wajtinaab maa naha allahu canhu macnaa inaad ilaahay wuxuu ku farana aad la timaado wuxuu kaa reeba inaad ka tagto itaquu اllah alla ka baqa wadaruu ka taga wadaruu iskaga taga maa baqiya wixii hadhay oo min aribaa ah amba ribada ka mida ka taga baa ilaha leeyay oo min aribaa ah iskaga taga in kuntum haddaad tihiin muminiin bar shardiga lagu xidhayahay in kuntum haddaad tihiin mu'miniin kuwa alla rumaysan ka dhaqaaqo iska weydaarta baa ilaha yidhi subxaana wa tacaala fain lam tafcaluu haddaydaan sidaa yeelin oo aydaan ka tegin fain lam tafcaluu haddaydaan sidaa yeelin fa'danuu ogaada bixarbin dagaal ogaada min allaah alle xaggiisa ka ahaan doona ka iman doona iyo wa rasuulihi alle rasuulkiisa xaggiisa ka ahaan doona oo dee rasuulkii ilaahay uu baabiiyey oo uu daadiyey ribadii inan ilaahayna uu kugu ciqaabi doono ibnu cabaas oo kale raximahullah radia allaahu canhu waxa uu leeyahay qofka riba cunaha ah ayaa waxaa lagu odhan doonaa yowma alqiyaama khud silaaxaka lilxarbi soo qaada dee hubka haysatay ken iska dhici baa la odhanayaa maanta fain lam tafcaluu haddaydaan sidaa yeelin fa'danuu ogaada bixarbin dagaal ogaada min allah alle xaggiisa ka ahday oo rasuuli dadkii qaadan jiray oo kale dee sunasuulka aayadda markaad eegto way joojiyeen way ka hadheen laa budda min xarbin bay yidhahdeen mar haddii ilaayaadkaas way joojiyeen wain tubtum haddaad toobad keentaan oo ribada cunideedii iyo qaadashadeediiba aad iska daysaan falakum waxaad leedihiin ru'uusu amwaalikum raasamaalkiinnii baa leedihin ru'uus waa alusuul wain tubtum haddaad toobad keentaan ood ka soo noqotaan riba cunistii falakum waxaad leedihiin oo idiin sugnaaday ru'uusu amwaalikum raasamaalkiinnii baad leedihiin maalkiina asalkiisii baad leedihiin qofka boqol ku lahayd oo boqol iyo konton aad konton ribo u saartay boqolkii ayuunbaad yeelanaysaa laa tadlimuuna dulmiin maysaan maxay biakdi siyaada inaad say dheera qada qaadataan cidna ku dulmii maysaan walaa tudlamuun idinkana laydin dulmii maayo ee raasamaalkiinni unbaad qaadanaysaan wy laa tadlimuuna walaa tudlamuun qaacida qofka muslimka wuxuu leeyahy unbuu qaadanaya waxaanu lahayna waa inaanu qaadana wain kaana hadduu ahaado duu cusra mid faqri u saaxiibi saboolnimo mid u saaxiibi hadduu ahaado hariima mid qaamoobay hadaynu kaanada naaqsiga u laqbayno wain kaana hadduu ahaado duu cusra macnaa farabadnaan mid u saaxiibi caybnimo mid u saaxiibi hadduu ahaado hariimaa mid qaamoobay oo dayn lagu yeeshay fanadira ay falwaajibu waajib waxa ah nadira sugid baa waajib ah ilaa maysara ilaa xilliga uu ka ladnaado la sugo fanadira waxa ah sugid baa waajib ah ilaa maysara ilaa inta uu ka ladnaado wasamanu ilaa maysara ilaa inta uu ka ladnaado iska bixin karo la sugo waa la sugayaa waa intidaar wey wa an tasadaquu inaad sadaqadaysataan ibraa kama daysaan wixii lagu lahaa marka ibraaga iyo icdaagii wa an tasadaquu inaad kuba sadaqadaysataan ayaa khayr u khayr badan lakum idinka ay watasadaquu wa an tasadaquu inaad sadaqadaysataan ayaa khayrun lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddaad tiin taclamuun kuwa ogsoon inay taasi idin khayr badan tahay wattaquu ka baqa ka gaashaanta yowma maalin yowmkaasoo turjacuun markaa ficilkii mucadde tarjicuuna haddii la yidhaha turjacuuna laydiin celin doono fiihi yowmka dhexdiisaba ila allaahi alle xaggiisa laydin celin doono war maalintaa ka digtoonaada uma dabadeed marka laydin celiyo tuwafaa loo oofin doono amba la siin doono kullu nafsin naf walba la siin doono maa kasabat waxay shaqaysatay walxaal lala sii doono hum ayaga laa yulamuun laa yudlamuun aan la dulmiyaynin oo wax laga nusqaaminaya aanay jiraynin baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala aanay jirayn maalintaana ka taxadara saciid ibnu jubayr raximah llah waa kii lahaa aakhiru maa nasala min alqur'aani kulih waa aayaddii ugu dambaysay ee ilaahay qur-aanka uu soo dejiyey baa laga aayadan waayo aayadani markay soo degtay dabadeed rasuulku waxaabu sii noolaa baa la yidhaahdaa sagaal habeen buu sii noolaa dabeeto maalin isniina ayuu dhintay oo maaragtay laba habeen markay tagtay ah, rabiic alawal saciid saasoo maaragtay sheegay ma arkaysa akhiru aaya nasalatna waa la yidhaha ibnu jurayj oo kale wuxuu leeyahay waxay odhan jireen nebigu calayhi salaatu wasalaam sagaal habeen buu dabada sii noolaa ma ogtaha allah wuxuu ihi subxaana yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayo idaa tadaayantum markaad wax isamaahi markaad is-amaahinaysaan bidayn dayn markaaad kala qaadanaysaan amaah aayaddani waa adwalu aaya fi lqur'aan aayadda ugu dheeree qur-aanka ku jirta wey allah wuxuu uhi yaa ayuha aladiina dulka aamanuu alla rumeeyayow ribaa laga soo hadlay ma ogtay dayntii ixsaan waa inay dayntu ixsaan huwan tahay hadday dayntu ixsaan weydo dayn maaha dadka qaar baa imika haylo u samaystay oo intay shan boqoloo dollar siiyaan bay konton saaray ayna lxisaab limaada akhi waa ribada laftigeeda aynu riba maxaa keenaya faa'iidaan u soo hoynaysa maaragtay qofkii daayinka ahaa daynta bixinayay ma ogta waa inaan xisaabku meesha ka tegi waxaa sharcigu ina saarayaa ama qaabku inoo tartiib markaynu muslimiinada kala qaadanayno amaahda sidan un baynu kala qaadanayna axkaamta laynooga baahan yahayna waa tan ma ogta yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayow idaa tadaayantum markaad kala amaahanaysaan bidayn dayn markaad kala amaahanaysaan ilaa ajal muddana aad ku kala amaahanaysaan ilaa ajal muddana aad ku kala amaahanaysaan muddadaasoo musamaa la magacaabay faktubuu qora hu daynta qora amarku ma waajiba mise waa nadbi labada qowl ba culimmadu way leeyihin faktubuu qora hu dayntaa qora waliyaktub ha qoro baynakum dhexdiinna kaatib mid wax qora karaani ha qoro weeye kaatib mid wax qora ha qoro bilcadli cadaalad ha ku qoro waliyaktubta ku xidhmaysaa bilcadli si cadaalada ha u qoro walaa ya'ba yaanu diidin kaatib mid wax qoraa yaanu diidin an yaktuba ay min an yaktuba inuu qoro kamaa siduu inuu u qoro daynta callama uu baray hu isaga allaahu alla siduu wax u baray inuu u qoray yaanu daynin qalinka yaanu dadka ku xadin dadka u muusaysa musiibo weyn walaa yaaba yaanu diidin kaatib mid wax qora an yaktuba inuu qoro uu dayntii u qoro kamaa callamahu allaahu siduu alla u baray inuu u qoro yaanu diidin falyaktub ha qoro baa ilahay leeyi subxana wa tacaala falyaktub ha qoro waliyumlil ha yeedhiyo waa dayntii waliyumlil ha yeedhiyo alladii qofku ha yeedhiyo calayhi isaga korkiisa uu yahay alxaq ay addaynu qofka daynta qaadanayaa isagu ha yeedhiyo oo waa biiqraarihi anigoo hebel hebela ah, waxaan hebel hebel ka qaatay dayn intaa leeg adiga ayaa yeedhinaya waliyumlil ha yeedhiyo alladii qofku ha yeedhiyo calayhi korkiisa uu yahay alxaq addayn qofka daynta qaadanaya isagu ha yeedhin walyattaqi allaaha alla ha ka baqo rabbahu rabbigii ha ka baqo ma arkaysa waa la adkeeyey ilaa rabbahu wasawa walaa yabkas yaanu ka dhimin minhu ay min alxaq xaqa korkiisa ah dayntaasi shay-aa shaynaba yaanu ka dhimin nakira fii siyaaqi nafyi tacumu macnaa shay waxuu santi ha noqdo santi ma arkays <laughs> islaamku ma ogola wayna sidii soo qortay centi ma ogta hadduu wax sidaa usii liito u yahay ma ogta waynaad iska qorta pointy five ambaa kasii yaraada waynaad qorta baleeg walaa yabkas ma arkaysaa walaa yabkas yaanu ka dhimin minhu min alxaqi shay-a wax oon shaynaba yaanu ka dhimin fain kaana hadduu ahaado alladii qofka calayhi korkiisa uu yahay alxaq deynta qofka lagu leeyahay hadduu ahaado safiiha mid caqli fudud amba caqli gaaban safiiha caruur iyo wax la mida ah, amba waalan iyo sidaas oo kale aw amase daciifa ambaba uu noqdo mid taag dare oon hadli karaynba aw amase laa yastadiicu aan karaynin aw amase laa yastadiicu aan awoodaynin an yumilla inuu yeedhiyo مثلا لغada meesha laga hadlayaanu garanayn waa khafiif alcaqli waalan yahay sabi weeye dayn buu u baahan yahay qof kala ixsaan u samaynayo daynta siinaya ila muslimiya gaalada oo laga qaadan karaa daynta eh markaa si la yeelaya baa ilahay tilmaamay fain kaana hadduu ahaado aladii qofka calayhi korkiisa alxaqu yahay safiiha hadduu ahaado aw amase daciifa mid taag daran aw amase laa yastadiicu aanu karaynin an yumilla inuu yeedhiyo huwa isagu inuu afkiisa ka yeedhiyo haddaanu karaynin falyumlil ha yeedhiyo waliyuhu mas-uulkiisu waliyuhu mas-uulkiisu ha yeedhiyo qofka mas-uulka way ha yeedhiyo wastashhiduu u markhaati raadiya amba uga markhaati dhiga shahiidayni laba marag wastashhiduu marag u raadiya amba u raadiya oo uga marag yeela shahiidayni laba marag oo min rijaalikum raggiinna ka mid ah muminiinta min rijaalikum almuminiin ila shahaadada waxaa daruuri ah oo min shuruudi shahaada ka mid ah in qofku caadil yahay cadaalad waa in leeyahay faasiq ma noqon karayo fain lam yakuuna haddaanay ahaan rajulayni laba nin laba nin haddaanay ahaanin farajulu nin amba falyashhad ha maragalo rajul nin ha markhaati noqdo iyo wa mra'ataani laba haweena oo halkii ninka istaagaya amba farajulu nin iyo wa mra'ataani laba haweena kuwaas ayaa la maragelinayaa kuwaasoo miman ka mid ah tardawna aada ka raalli noqoteen oo tardawna aada raalli ka tihiin diintooda iyo cadaaladooda min ashuhadaa kuwa marag fura xaalay ka mid yihiin xaalay markaa ama fa rajulu nin iyo mra'ataani laba haweena kuwaasi ayaa la maragelinayaa kuwaasoo miman ka mid ah tardawna aada raalli ka noqoteen maraggooda min ashuhadaa kuwa markhaati furo xaal ay ka mid yihiin an tadilla ixdaahuma cillo weeye waxaa lagu nasbinayaa laamkaad u qadaraysa maxaa dumarka looga dhigay laba tacliili dumarka maxaa tiradooda loo badiyey amaba laba looga yeelay waxaa looga yeelay an tadilla inay iloobi doonto ixdaahumaa midkood oo xusuustoodaaba liidata oo dabadeed fatudakira ay xasuusin doonto ixdaahumaa toodii waxii ma xasuusnayd ay xasuusin doonto alukhraa ta kale macnaha dumarka waxaa looga dhigay laba an tadilla inay iloobi doonto ixdaahumaa midkood oo fatudakira ay xasuusin doonto ixdaahumaa midkood middood alkhraa ta kale ay ilowda ee xasuusin doonto walaa ya'ba yaanay diidin ashuhadaa kuwa markhaatiyada ahi yaanay diidin idaa maa ducuu marka loo yeedho maadaasi waa sila ay idaa ducuu marka loo yeedho maragga inay furaan yaanay diidin walaa ya'ba yaanay diidin ashuhadaa'u kuwa markhaatiyada ahi yaanay diidin idaa maa ducuu marka loo yeedho yaanay diidin oo bimacnaa laba shayba maragga waa loogu yeedhi karaayo waqtu ladaa iyo waqtu taxamul haddii lagu dhaho arkaale markhaati noo noqo oo maragga xambaar waa inaana diidin sidoo kale maragga markaad furaysana diidi maysi walaa tas'amuu haka daalina an taktubuu walaa tas'amuu ha daalina oo haka daalina an taktubuu inaad qortaan hudaynta inaad qortaan صغيرا حال كونه صغيرا حال يهي مد ير أو كبيرا حال كونه كبيرا أما حال يهي مد وين إلى أجله مدرسة أنت كقاريين ولا تسأموا هدالين أن تكتبوا إن أدغرتان هدينك صغيرا حال كونه صغيرا أو كبيرا حال كونه كبيرا إلى أجل أنت ذلكم كقرد دينت أدغريسان أيا أقصد أقعد دالت بدن cinda allaahi alla agtiisa wa aqwam isaga ayaana ugu toosan lishahaada xagga marag furidda mar haddii la qoro wa adnaa isaga ayaana ugu dhow anlaa tartaabuu inaydaan shakiyin ay fii anlaa tartaabu anlaa tartaabuu inaydaan shakiyin qora baa ilahay leeyi subxana wa tacaala ilaa an takuuna inay ahaato mucaamalada aada mucaamalaysaan tijaara ganacsi inay ahaato mooyaane ilaa an takuuna inay noqoto mucaamaladani amba tijaaradu wax kala iibsashadiinnu tijaara wax kala iibsasho inay noqoto mooyaane tijaaradaasoo xaadira joogto ah taasoo tudiiruunahaa aada wareejinaysaan baynakum dhexdiinna ee markaad wax kala iibsanaysaan yaddan biyadin ay tahay waxba iyada ha qorina macnaa ilaa an takuuna inay ahaato mucaamaladu tijaara wax kala iibsasho ganacsi ganacsigaasoo xaadira joogto ah tudiiruunaha taasood wareejinaysaan baynakum dhexdiinna oo qof qaadan ekigalle ka tegin falaysa markaa ma ahanin calaykum korkiinna junaax dembi kuma saara anlaa taktubuuhaa ay fii anlaa taktubuuhaa anlaa taktubuuhaa inaydaan qorin wax dembiyo idinku saaraani ma jiro falaysa calaykum junaax dembi korkiina ma ahanin anlaa taktubuuha haddaydan qorin ay fii anlaa taktubuuha qoris la-aantiinna wa ashhidu marageliya oo markhaati u yeela idaa tabaayactum markaad wax kala iibsanaysaana u yeela si loo ogaado walaa yudaara yaan la dhibin kaatib mid wax qora yaan la dhibin walaa shahiid iyo mid markhaati toona labada midna yaan la dhibaatayn ama walaa yudaara yaanu wax dhibin kaatib mid wax qora yaanu wax dhibin walaa shahiid mid maragina yaanu waxba dhibin laa yudaara laa yudaarar aw laa yudaarir markaa inay mafcuulku banayna iyo faacil labadaba si aynu laqbayna wey wain tafcaluu haddaad samaysaan dhibka dhibaataynta shaahidka la dhibo amba isaga wax dhibo amba marag qoraal fa innahu dhibaatadaasi fusuuq waa faasiqnimo waa bixid bikum idinka idinku sugan faasiqnimo wey aad la tima fusuuq waa bixitaan ilaahay daacadiisa laga baxay oo bikum idinka idinku sugan wattaqu llaha ilaahay ka baqa wayucallimukum allah ilaahay baa wax idin bari doona subxaanahu wa tacaala wallaahu alle bikulli shay shay walba caliim allah ku cilmiga badan weyn wain kuntum haddaad ahaataan calaa safar safar korkii haddaad ahaataan oo wain kuntum haddaad ahaataan calaa safar safar korkii oo walam tajiduu aydaan helin kaatibaa mid wax qora waa badiilkii safar baa lagu jira amahna waa loo baahday maxaa la samaynaya wa in kuntum haddaad ahaataan calaa safar safar korkii haddaad ahaataan oo walam tajiduu aydaan helin kaatibaa mid wax qora fa rihaan ay fa calaykum korkiinna waxa ah rihaan rahmad baa ah rahmaad aad waxa rahaantaan baa saaran weeye fa rihaanun baa ah amba falyakun ha ahaado rihaan rahmaadi ha ahaato rahmadaasoo maqbuuda la qabanayo oo qofkii deynta laga qaaday u haynayo rahmaadaasoo maqbuuda la qabanayo waa rahmaadii weeye ee falyakun badel kitaaba rihaanu maqbuuda qofkii deynta lahaa uu qabanayo ma ogtahay fain aamina hadduu aamino oo rahmaadiiba iska daysaan bacdukum barkiinba bacda barka kale hadduu aamino falyu'addi ha bixiyo alladii kii ha bixiyo utu mina la aaminay amaanatahu amaanadiisa ha bixiyo falyuؤadi ha bixiyo aladii qofka utumina la aaminay amaanatahu amaanadii ha bixiyo walyataqi اllaha allaha ka baqo rabbah walaa taktumuu ha qarinina ashahaada maragga ha qarinina waman qofka yaktum qariya haa shahaadada maragga qofka qariya fainahu qofka aaim kuu dembaabay weeye qalbuhu ayaa dembaabay faacil baa u noqday maanta qalbuhu baa dembaabay ma og qarintaa min acmaali quluub ah wallaahu alla bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan caliim allah ku cilmiga badan wey lilaahi alla ayaa iskale maa fi samaawaati sanaadka waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi arlada waxa ku sugan barrabi waa iskale wain tubduu haddaad muujisaan maa wixii haddaad muujisaan fii anfusikum lafihiinna ku jiraad laabta ku haysataan haddaad soo saartaan aw amase tukfuu haddaad qarisaanhu kaa yuxaasibkum wuu idinku xisaabi bihi kaa allaahu alle alla inaga dhaafay markii dambe waxa nafteennu maaragta ay ku sheekaysato wain tubduu haddaad muujisaan maa waxa fii anfusikum ku jira ow amase haddaad muujisaan ow amase tukfu haddaad qarisaan hukaasi yuxaasibkum waa jawaabtii shardiga uu idinku xisaabihi ka allah fayakfiru fa huwa alle qadar fayakfiru alla wuu dhaafaa dembiga liman buu u dhaafaa yashaa uu doono wayucadibu waa cadaabaa man yashaau kuu doono wallaahu alla calaa kulli shay shay walba qadiir allaha kara wey aamana waa rumeeyey alrasuulu rasuulku wuxuu rumeeyey bimaa kiibuu rumeeyey unsila lagu soo dejiyey ilayhi ay ila rasuuli lagu soo dejiyey min rabbi xagga rabbi lagaga soo dejiyey awalu man aamana weeye aamana waa rumeeyey alrasuulu rasuulku wuxuu rumeeyey bimaa ay biladii kiibuu rumeeyey unsila lagu soo dejiyey ilayhi isaga ay ila rasuuli min rabbihi xagga rabbigii lagaga soo dejiyey buu rumeeyey wlmuminuun muminiintuna way rumeeyeen wlmuminuun muminiintuna way rumeeyeen kullun mid waliba tawiintan ciwadun can ilmudaafi ilayhi ma og tahay ay kullu min alrasuuli waalmu'miniin kullun mid waliba oo rasuulka iyo mu'miniinta ahiba aamana wuu rumeeyey bilaahi buu rumeeyey kullun mid la arkaaba min alrasuuli waalmu'miniin aamana bilaahi buu rumeeyey walyawmi Eh, aamana wuxuu rumeeyey biاllah وamalaa'ikatih alla malaa'igtiisa buu rumeeyey sidaad malaa'igta rumey khalqa ilahay inay yihiin inaanay ilaahay caasiin inay nuur ka samaysan yihiin inay acmaal kala duwan hayaan aliimaanu bilmalaa'ika oo macruuf kutub caqiidadu doonanaysa wa kutubihi bay rumeeyeen kutubta ilaahay soo dejiyey xaqina xambaarsanayd rususha qaarkood kusay saasoo kale wa rusuli rasuullada alla ayay rumeeyeen maxay iyagoo leh bay rumeeyeen laa nufariqu kala saari mayn bayna axad ay bayna jamaaca koox kala saari mayno min rusuli ilaahay rasuulladiisa ka mida axadkaasaa bimacna aljamaaca ah waayo laftu bayna mufradka ma galo almaalu bayna saydayn baad odhan kartaa maalkan wuxuu ka dhexeeya hebel iyo hebel laakiin haddaad tidhahdo almaalu bayna caliyin <laughs> maalkani cali unbuu ka dhexeeya marka axadkani waa jamaaca laa nufariqu kala saari mayno bayna axad ay bayna jamaaca koox min rusulihi rususha alle ka mida oo qaarna rumayn mayno qaarna beenin mayno saasay yidhahdeen wa qaaluu waxay yidhahdeen samicnaa ilaah waanu maqalay awaamirtaada wa adaa waanu qowlkaaga wa adacnaa waanu hogaansannay qufraanaka ay nas'aluka waxaanu ku weydiisanaynaa ambaanu dalbaynaa qufraanaka dembi dhaafidaada qufraanaka rabbanaa rabbigayo wa ilayka xaggaaga ayuunbu almasiiru noqodkin uu yahay laa yukallifu allah alle kuma ma saaro laa yukallifu allaahu alla kuma kalifo nafsan nafnaba alla kuma kalifo ilaa wuscahaa taagteeda mooyaane awooddeeda mooyaane lahaa waxay leedahay naftani oo lagu abaalmarin doonaa maa kasabad waxay shaqaysato lahaa waxaad leedahay maa kasabad waxay la timaado ayuunbaa lagu abaalmarin wa calayhaa korkeeda waxa ah oo lagu ciqaabi doonaa maktasabat waxay isku samayso maktasabat waxa iyadu samaysato ayuunbaa korkeeda ah rabbanaa rabbigayow sidanay leeyihiin laa tu'aakhidnaa ilaahayow ha nagu ciqaabin in nasiinaa haddaanu ilowno waxna fartay samayntiisa ow amase akhba'naa aanu gefno oo aanu seegno sidii habboonay rabbanaa rabbigayo walaa taxmil ha saarin calaynaa korkayaga ilaahayow ha saarin israa culays takaaliif culus iyo waajibya aanaan gudan karin kamaa xamaltahu sidaad u saartay oo kale kamaa xamaltahu sidii aad u saartay oo kale cala aladiina kuwii min qablina anaga naga horreeyey takaaliif culus baa saarayd ma ogta rabbanaa rabbigayo walaa tuxamilnaa hana xambaarsiinin baad laa tuxamilnaa hana xambaarsiin maa ilaahayow waxana saari laa daaqata awoodi lanaa annaga aanay noogu sugnaanin bihi kaah waxaanaan awood ilah walaa tuxamilnaa hana xambaarsiin maa ilaahayo hana xambaarsiinin laa daaqata awoodi lanaa annaga aanay noogu sugnaanin biha bih wacfu canna ilaahayow na saamax wey waqfir lanaa noona dambi dhaafo xumaantayda qari warxamnaa naxariiso anta adigu mowlaanaa baa tahay gargaaraha iyagaya fansurnaa nooga hiili cala alqowmi duulka alkaafiriina kufriyey bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam miim allahu aclamu bimuraadi ilaahay baa ku cilmile xuruuftan oo macnaheedii inaguma garanayno saasaynu ku dhaafayna waa maaragtay aayaadka ilaahay unbay ka mid tahay aayaddaa horaysa laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma aha ninkii tirada ilaa huwa isaga mooyaane wax laa ilaaha odhanin ilaah kale ma jiro isaga mooyaane waa qalad ilaahay mooye cid la caabudaa ma jirto haddaad tidhahdo been baad sheegaysaa wax bayaabo fara badan oo la caabudo oonay cibaadadoodu xaq ahayn baa jira marka tafsiirkeedu wuxuu noqonayaa sax ah laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuud mid ay cibaadadiisu xaq tahay mid ay cibaadadiisu xaq taho la caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane laakiin de way jiraan waxyaaba fara badan oo la caabudo oo oase cibaadadu aanay xaq ahayn alxayu allaha nool weeye ee nolol buuxda leh alqayuum ilaaha maamulidda badan weeye addoommadiisa maamula amba alqayuum allaha deeqtoomay weeye khalqigii isu taageen gaar ahaantiisa ee beegtoomay ee khalqigiisana ka kaaftoomay wey alladii qaama binafsihi waistaghnaa can jamiici khalqihi nazala waxa uu soo dejiyey calayka korkaaga wuxuu ku soo dejiyey nebi muxamedow alkitaaba kitaab waa alla ku soo dejiyey bilxaq xaqnimaada ayaanu alle ugu soo dejiyey kitaabkaasi isagoo xaq ku maran musadiqa xaaluu yahay kitaabkaasi kii xaqiijinaya ee dhabaynaya limaa kutubtii bayna yadayhi isaga ka horraystay wuu oo ay sheegayeen buu tilmaamaya sidaad keenay wa anzala alla wuxuu dejiyey atawraa kitaabka tawraat laydhaha buu alla soo dejiyey muusuu ku soo dejiyey waalinjiil injiilna alla ayaa soo dejiyey oo ciise ayuu ku soo dejiyey anzala rabi ayuu soo dejiyey min qablu ay min qabli hada qur'aani wadalkasaa binaan ma ogta xadaf baa jira min qablu ay min qablihi kitaabkan hortiibuu alla soo dejiyey labadaa kitaab hudaa xaala kownihimaa haadayni xaalay yihiin kuwa hanuun iyagu alla soo dayay u yihiin hanuun linnaasi dadka u ah wa ansala rabbi wuxuu soo dejiyey alfurqaan mid wax kala kala saara xaqa iyo baadilka waa labada kitaaba waa ku sifaysan yamba saddexduba wa ansala rabbi wuxuu soo dejiyey alfurqaana buu soo dejiyey culimmada qaar waa qur-aanka bay leeyahay sida ibnu jariir adabari uu raajaxay oo kale ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay maxay ku gaaloobeen بآيات الله إله آيات كيسا ككفرية لهم كواسي وحي إليهن عذاب عذاب أوسبنا بعذاب كاسو الشديد أدك والله ألنا عزيز الله أرعدكات كانوي ذو انتقام أرقدشو الله صاحبوي الله أرقدشو لهوي انتقام وأرقوسي أما أرقدشو والله ولا عزيز الله أرعدك غالب نقنوي ذو انتقام أرقدشو وصاحب إن الله لا يخفى كما قرصونا كما قرصومه عليه على إن الله ألا لا يخفى كما قرصوم عليه على الله شيء شينا كما قرصوم في الأرض أرلد كما قرصوم ولا في السماء سمدنا كما لبده لبدا وكسوي سكلده إن الله ألا لا يخفى كما قرصونا عليه الله سبحانه شيء شينا كما قرصونا شيء قاسو كائننا هذا في الأرض شيء كسوار لدى الشوق أي ولا في السماء يا مد كسوار لدى كسواني الله كما قرصونا هو الذي متكوي يصوركم إذن قري إذن سوريي fi larxaami ilmagalanada dhexdooda ilaaha idinku suureeya ee idinku qora weeye mid foolxun mid qurux badan mid shaqiya sidaasoo kale kayfa yashaau siduu doona allah idiin suureeyo wey wartaas kala wada duwane kala wajiga kala kaanka ale moogta laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa ma aha nina culays xaqta ilaa huwa alamu alcasiiz allah aan idinka adkaanin weeye alxakiim waa allaha xukun iyo xikmad bale weeye anba aan qaldamin huwa alleh alladii midka weyn ansala dejiyey calayka korkaaga kusoo dejiyey nebi moxamedow alkitaaba ku soo dejiyey ilaaha kitaabka ku soo dejiyey wey huwa alla aladii allaha wey ansala dejiyey calayka korkaaga kusoo dejiyey alkitaaba asha ma arkaysa alkitaaba kitaabkan qur-aankaa ilaaha ku soo dejiyey wey minhu kitaabkii waxaa ka mid a ah, aayaat aayado ayaa ka mid a ah, aayaatun baa ka mid a ah. aayadahaasoo muxkamaatun la sugay oo cadcad aayadahaasoo huna ayagu umulkitaabi kitaabka asalkiisa ah shayga loogu noqonayaa minhu waxaa ka mida kitaabkii aayaatun baa ka mida aayaadkaasoo muxkamaatun la sugay cadcad maarag aayaadkaasi oo hunna iyagu umulkitaabi kitaabka asalkiisa ah aslulkitaabi weeye waana asalka loo noqonaya marka ishtibaah iyo isu ekaansho adiladu ay dhacdo waa tahay wa minhu waxaa ka mida kitaabkii ukharu aayado kale wa ukharuba ka mida aayado kale ayaa ka mida aayadaha kaloo mutashaabihaad ismaaragtay isku dheehmay amba mutashaabihaad isku murugsan baa ka mida oo aan macnahoodu aanay caddayn ilaa loo celiyo aayadaha kale muxkamka ah mooyaan amba mutashaabihaad kuwo isku murugsanba ahoon macnahooda iyo xaqiiqadoodaba alla mooye cid ogsooniba aanay jirin marka aqwaasha culimada haddaad eegto muxkamka iyo mutashaabiha axwaal fara badan bay ku fasirayaan maalan ibnu cabaas oo kale muxkamka wuxuu leeyahay waa qur-aanka wax nasaha waa xaraasha waa xaaraamta waa xuduudda waa axkaamta oo waxa la isbarayo oo waxa la samaynayo sidaas oo kale qaarkood waa faraa'idda waa amarka waa nahyiga waa xalaasha waa xaaraamta qaar waxay leeyihiin waa maktuubaat fii jamiici lkutub bay ku qoraay adigu aqwaal fara badan wey iyo mutashaabiha iyo kuwa shabaha maaragtay oo macnahood sidee ayay isu shaabahayaan macnahooda ayaan caddaanaynin oo macaani dhowraba ixtimaalayaan hadii aan loo celin macnaha aayaadka cadcad aan loo celinin wey culimada saasay culimada qaarkood ku fasireen culimada qaarkood waxay leeyihin muxkamaat waa kuwa la yaqaan cid waliba khalqiga ilaahay garanayaan mutashaabihaadkana waa kuwa cilmigooda ilaahay la gaar yahay oo rabbi mooye cid ogsooni aanay jirin faama aladiina kuwa fii quluubihim qolofiyadooda kuwa uu ku jiro faama aladiina kuwa fii quluubihim qalbiyadooda uu ku sugan yahay zayq leexashadu fayattabicuuna waxay raacaan maa tashaabaha wixii soo ekaaday ee minhum min alkitaabi ah ayay raacaan maxay u raacayaan ibtigaaa alfitna fitna ay doonayaan daraaddeed bay u raacaan iyo wa ibtigaa'a ta'wiilihi kee xaqiiqadiisa inay ogaadaan haddaba laftu ta'wiil marka la yidhaahdo saddex macno ayuunbuu yeeshaa alta'wiilu fi lqur'aan marka la dhex taagan yahay waa shayga xaqiiqadiisa la ogaado wey wa xaqiiqatu shay nabi'naa bita'wiilihi waa kuw ilaha maaragtay nooga waray nabiyullaahi yuusuf waa xaqiiqada shayga marna waxaa la yidhahdaa ta'wiilku tafsiirku noqdaa oo ta'wiilku bimacnaa tafsiir markuu yahay qur-aanka kuma soo aroorin laakiin luqada carabiga iyo aqwaasha culimada iyo axaadiista rasuulka wuu ku soo arooray oo rasuulku markuu ibn cabaas u ducaynayey allahuma faqihu fi ddiini wacallimhu ta'wiila buu lahaa ay atafsiir laakiin fi luqati qur-aanka marka qur-aanka marka la eego qur ma yakun ma yakunu maalu shay wax kaloo taawiilka la yidhahda dee qolada mas-uuliyiintu waxaanay ka hadlaana waa la yidhahda waxaanay u eg tahay taawiilkani maanta inuu yahay xaqiiqada aayaadkaasi ehm, maa tashaabaha minhu maxay u raacraacayaan ibtiqaa fitna fitna ay doonayaan darteed iyo ibtiqaa taawiilihi isaga xaqiiqadiisa dalbid ay dalbayaan wamaa yaclamu ma ogsoona ta'wiilahu kaa xaqiiqadiisana ma ogsoono oo maba ogaa ila allaahu alla mooyaane joogsi marka waqfigu waa laazim wey ila allahu alla mooyaane tafsiirka ugu fiican way inagu halkaa waqfiga laazim ka dhignaa ma ogta kuna joogsanna oo xataa aan alraasikhuun laa yaclamuuna taawiila xaqiiqada sheegan ma ogaanaya awjuh fara badan bay culimmadu kaga hadleen ma ogta waxaad raajici kartaan kutubta mufasiriinta u noqon karaysa maala adwaalbayaanka u noqon shanqiidi raximah llahu tacaala ma ogta kutubta usuulka lafteeda waa u noqonaysaa sida risaalada yareed ee ibnu qudaamo oo kale waraasikuun allah wuxuu iska bilow markaa wاraasikhuuna kuwa ku sugnaaday fi lcilmi cilmiga kuwa ku sugnaaday yaquuluuna waxay yidhahdeen aamanaa waanu rumaynay bihi kitaabkan ayaanu rumaynay kullu mid la arkaaba min almuxkami wاlmutashaabih tanwiinta ciwadkiika mudaaf ilayhim kullu min almuxkami wاlmutashaabih mid la arko oo muxkamka iyo mutashaabihii labaduba min cindi rabbina rabbiga iyo xaggiisa ayuunbay ka yimaadeen وما yadakar ma waansamo ilaa uli albaabi caqliyada kuwa saaxiibkaa mooyaan rabbanaa rabbigayow laa tusuk ha leexin quluubanaa hadumin bacda id hadaytanaa intaadna hanuunisay dabadeed wahab lanaa nasii min ladunka agtaada naga sii raxma naga sii inaka adigu anta adigunba alwahaab allaha wax siinta badan ah rabbanaa rabbigayow inaka adigu الناس nnaas dadka kii kulmin baa tahay liyawmin laamkaasi bimacnaa fii wey ay fii yawmin maalin dhexdeeda ayaad kulmin doontaa laa rayba fiihi shaki aanu ku sugnaan ina allaha alla laa yukhlifu ma baajiyo almiicaad ballanka ilaahay ma baajiyo subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey lan tuqniya canhum waxba kama difaaci doonto lan tuqniya kama difaaci doonto canhum xaggooda amwaaluhum maalkooda iyo walaa awlaaduhum caruurtooda min allaahi ilaahay cadaabkiisa shay-a shaynaba kama difaaci doonto wa ulaa'ika kuwaasi hum ayagu waquudu naar naarta shidaalkeeda weeye wowga haddii la kor dhabo waa shidaalka waquudu naar da'buhum kuwan caadadoodu ka da'bi aali fircawn fircawn aalkiisa caadadoodii oo kale weeye da'bigu waa caadada habdhaqankooda saa iska aha da'buhum kuwan caadadoodu ka da'bi aali fircawn oo kale weeye caadadii aali fircawn oo kale ayuun bay leeyihin iyo waladiina kuwii min qablihim ayaga ka horreeyey caadadoodii baa markaa ilaahay inoo dabadeeto alle ayaa ciqaabay bidunuubihim bisababi dunuubihim dembiyadooda daraaddeed buu alla u ciqaabay wallaahu alla shadiid lciqaab alla ciqaabadka weeye qul waxaad tidhaahdaa nebiyow liladiina kuwii waxaad ku tidhaha kafaruu gaaloobay satuqlabuun waa laydinka adkaan doona haddaba kuwa maanta joogaana waa ku jiraana belogow haddaas leedahay b waxba loo heli maayo waa tuxsharuun waa laydin doobi ilaa jahannama jahannama xaggeedaa laydin doobi doonaa ku dheh oo haddaad tidhahda gaalada laga adkaan maayo de waxaad ku dartaa inaan jahanamo loogu kaxaynayn taasa ka dhalanaysa satuglabuuna waa laga idinka adkaan doonaa baa ilahay waa tuxsharuun waana laydin duubi doonaa ilaa jahannam jahanamo xaggeedaa laydin duubi doonaa wa bi'sa almihaad gogolna iyadaa ugu xun wey qad kaana waxaa ahaaday lakum idinka idinku sugnaaday aayatun aayad iyo cibro ayaa idinku sugnaatay fii fi'atayni laba qolo labadaa qolo iltaqataa kulmay fi'atun qolo tuqaatilu ay u dirirayso fii sabiili illaah ilaahay dartii waa raggii beder galay wa ukhraata kalena kaafira ay tahay ayay cibraydu ku sugan tahay kaafiradaasoo yarawna u arkaya hum kuwa muuminiinta u arkaya mitlayhim xaalayhim iyaga labalaabkood khalkhalkaasaa ku dhaco markaas walaa nimankani malaawaba labalaabkiin amba intay tirada muslimiinta ahaayeen labalaabkeed bay u arkayeen ra'ya alcayni aragtida isha ra'ya alcayn isha aragtideeda wallahu alla yuayidu waa ugu ku xoojiyaa binasrihi ma yashaau kuu doono alla ku xoojiya ina fii daalika kaa la soo sheegay la cibra cibro ayaa ku sugan liuli labsaar aragta kuoo saaxiibka quluubta maaragtay basiirada ayaan odhan lahaa suyina waxaa loo qurxiyey linnaasi dadkii waxaa loo qurxiyey xubu shahawaat waxyaabaha la jecel yahay jeclaantooda xubu shahawaati baa loo qurxiyey oo min annisaa'i ah haween iyo walbaniin inamo ayaa hadda loo jeeda iyo walqanaadir maal ayaa la jeclaysiiyey almuqandara la kulmiyey waa maal la ururiyey oo min adahabi ah waalfidati ah silfar ah ama arkaysa waalkhayli farta ah almusawama la jarabaray amba almusawama la foofiyey amba almusawama la suntay waalancaam xoolo ayaa la jeclaysiiyey geliyaari iyo lo waalxarsi sharc baa la jeclaysiiyey daalika waxaasoo dhammina mataacu lxayaa nolosha raaxadeeda weeye adduunya liidata wallaahu allana cindahu agtiisa waxaa xusnulma'aab noqod wanaagsan meel loo noqdo oo wanaagsan ayaa alle agtiisa ku sugan wa subxaanaka allahuma bixamdika washhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk